xataa ina markaa masjidba noqon meesha wixii uu ku mashquulayo oo khushuucda salaada waxyeelaya in laga fogeeyo wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa qiraamun daah oo licaa'ishata caaisha u sugnaaday qiraamku waa daaha guryaha lagu xidho wa kaana wuxuu ahaa qiraamun daah oo licaa'ishata caaisha u sugnaaday qad satarat miday asturtay buu ahaa bihi isaga jaaniba baytiha gurigeeda dhinaciis dhinac gurigeeda dhinacyihiisa ka mida ayay ku asturtay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi annabiyu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi amiitii zuuli ama fogee cannii xaggayga waxaad iga zuulisaa ood iga fogaysaa qiraamaki daahaaga haadaa ee kan ah daahaagan idhaafi buu nabig sal lay slam waxaa yili fainahu amar yashaaniya laa yazaalu ama fainahu isagu laa yazaalu kamuu zuulayo tasaawiiruhu sawiradiisu tacridu inay banbaxayso lii aniga in iisoo banbaxayso fii salaatii salaadayda dhexeeda sawirada ku yaalla baa iisoo ifbaxaya ama iisoo bambaxaya salaada dhexdeeda idhaafi buu nabig sal lay slm rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkaas laga faa'idaysan karaahatu asalaa fi اlamkinati alatii fiiha tasaawiir meelaha sawiradu yaallaan in lagu tukado inay makruuh tahy ayb bacdu ahlilcilmina karaahatu taxriim bay leeyihin waxaa laga faa'idaysanayaa yanii masaajidda oo la qurxiyo iyadana inaan la oggolayn oo sawirro iyo wax lagu sameeyo iyo wax ruuxa tukanaya mashquuliya waxaase xadiidku ku tusayaa inaysan salaaddii buraynin oo nebigu sal lla lay wasalam daahaasi wuxuu yidhi salaadii buu iga mashquuliyey oo sawirrada ku yaallay ee waxaanaan salaadda kaga mashquulay haddana maca daalika salaaddii intuu ka baxay muusan dib u tukanin marka salaaddu inay asaxayso laakiin maadaama uu salaadii ruuxa ka mashquulinayo ajirkeedii qaar ka miduu la tegaya sababtuna waxa weeye khushuucdii salaaduu dhaawacaya khushuucduna sida ay culimmadu qabaan rukni ma aha salaadda arkaanteeda kamid laakiin waa shay loo baahan yahay oo ruuxu salaada ajirka uu ka helayo kolba qiyaasta qalbigiisu jooga waay kolba qiyaasta uu ku khushuuco baa salaada laga siinayaa ajirkeeda marka waxaa la yidhahdaa waa salaada dhuuxeeda w salaada dhuuxeeda wey kama maaranto maadaama taa iyadaa uu dhaawacayo ayaa muxuu ahaayey in la fogeeye ay tahay waxaa kaloo xadiidku muujinayaa baabaynta imaamka masjidka uu baabeeyey wuxuu ku tusayaa inayna khaas ku ahayn masaajid dhisan un ee xataa haddaad meel bannaan ku tukanayso haddaad gurigaaga ku tukanayso haddaad mawlaca ku tukanayso wax salaada ka mashquuliya inaysan fiicnayn inay ka horreeyaan wacan cusmaan ibni طalxa ana nabiya sala allahu calayhi waalih wasalam nebigu dacaahu wuu u yeedhay bacda dukhuuli اlkacbati kacbada gelitaankeeda kadib wuu u yeedhay cumaan ibnu alxa waa qoyskii ama ninkii furaha kacbada hayay fa qaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam innii anigu kuntu waxaan ahaa ra'aytu mid arkay qarnayal kabshi wanka labadiisii gees ayaan arkay oon kacbada ku arkay xiina goortii dakhaltu aan galay albeyta kacbada markaan galay yacni quraysh ayaa waxay ku sawireen iyo dadkii kacbada hayn gacanta ku han jiray wankii nebiyullaahi ismaaciil lagu furtay wa fadaynaahu bidibxin cadiim wankii madax furashada looga dhigay ayay markaasi sawirkiisii iyo geesihiisiibay kacbada ku sawireen nabigu marka kacbada soo galay aan soo marnay cinda fatxi maka markuu maka furtay oo kacbada uu galay wuxuu ku arkay labada geesoo meesha ku sawiran markaasa wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa ra'aytu mid arkay qarnayalkabshi wanka labadiisii gees xiina goortii dakhaltu lbeyta aan kacbada galay fa nasiitu waxaan halmaamay buu yidhi an aamuraka inaan ku amro an tukhamirahumaa labada gees inaad dado tahmiirku bimacna taqtiya inaad shayga asturtood qariso ayb fakhamirhumaa markaa hore inaan kuu sheego waan halmaamaye fakhamirhumaa hadda tag oo soo astur dad oo awd buu ku yidhi waxaa yeele fainnahu laa yanbaqii ma habboona an yakuuna inuu ahaado fii qiblati albeyti beytka qibladiisa shay-un shay shaygaasoo yulhii mashquulinaya almusalli ruuxa tukanaya beytka ruuxa tukanaya wax mashquuliya oo fiiriyo oo salaada kaga mashquula inuu ku yaalo ma haboona buu nabir sal lay slam rawaxa wariya xadiidka axmedu axmed abu daawuuda xadiidkaasi sanadkiisu waa saxiix sida ay leeyihiin culimmadu ayib sheekh albaani iyo sheekh shucayb alarnaawuut iyo hayrkoodba say leeyihiin xadiidka waxaa kaloo soo saaray cabdirazaaq fi lmusanaf xumaydi fi musnadi ibn abi shayba fi lmusanaf kadalika bayhaqi fi sunan wuxuuna macnaha tilmaamayaa xadiidku mixraabka masaajidka in la qurxiyo in aynan bannaanayn oo aynan habboonayn ayb oo ama sawir ama midabo kala gegedisan ama yani aad loo naashnaashoo la naqshadeeyo si muxuu ahaayey ay dadku salaadda ugaga mashquulaan ayb waxaa ee sawirada asturidooda qarintooda oo wejigooda la qariyo ama muuqaalkooda la qariyo inay ku filantah waxayna nebigu sal ley wasalam tirtir ma dhihina wuxuu ku yidhi khamirhumaa dad buu ku yidhi ah, dad yani waxa weyaan astur ayb marka way ku filan tahay buu kutusaya macnaha maxaa yeelay ciladii waxay ahayd yaan lagu mashquulin shaygii haddii marka la asturo shay lagu qariyo dee markaa lama arkayo marka waxa weeyaan tartaficu alcilla fayartaficu alxukmu biirtifaaci cillatihi saas way maana ayib waxaa kaloo inoo faa'iidaynayaa musalliga ama derbiga masaajidka masaajidka la imaanaya ee uu ku tukanayo waxay soo gelayaan halkaasay soo gelayaan leanna markaad dadka ka horrayso gadaashaada ay ku tukanayaan maradaadu wax ku qorqoran yihiin oo wax ku sasawiran yihiin dadkii kaa dambeeyey waxay ku mashquulayaan oo ahrinahayaan waxa maradaada ku qoran sooma ah. waxay fiirsanayaan sawiradan kalgedisanee marada ku qoran xataa hadday sawiradu geedo iyo ubax iyo waxa noolayn ay yihiin mar walba waxaa ka dhalanaysa inay mashquuliyaan dadkii tukanayay wabittaali munaasib maaha munaasib ma aha in xaqaasatan salaadaha jamaacaadkaiyo lala yimaado haddii sawirku wax noolaa oo wax nafi ku jirta uu yahay sawirkii taasi waa ka sixag jirta iyado taxriimkeeda waa kaan soo marnay macnaha baabun laa yakhruju min almasjidi bacda aladaani xataa yusalliya ila licudrin wuxuu baab u yahay laa yakhruju bixi maayo min almasjidi masaajidka ka bixi maayo ruuxii bacda aladaani aadaanka kadib xataa yusalliya ilaa uu tukado ila licudrin cudurdaar darsi mooye xubaabiya inaan la ogolayn haddii aadaanku dhaco adoo masaajidka ku jira inaad masaajidka ka baxdo lama ogola waa inaad masaajidka joogto ilaa aad ka tukato waxaadse u bixi kartaa aadaanka kadib haddaad cudurdaar hadduu jiro ama weyseqaadad ama masquul baad u baahatay ama amrun laabudda minhu waxaadan ka maarmi karin baa ku haysta inaad u bixi kartaa marka haddii aadan cudurdaarra noocaada haysanin ma bixi kartid waa inaad masaajidka salaada la aadaamay ku tukatay markaas can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu yidhi amaranaa waxaana amray rasuululahi sal allahu alayhi wasalam ayaana amray oo wuxuu yidhi idaa kuntum idaa goorti kuntum aad ahaataan filmasjidi masaajidka dhexdiisa oo fa la dhawaaqo bisalaati salaada loo dhawaaqo loo aadaamo he falaa yakhruj yuusan bixin axadukum midkiin yuusan bixin xataa yusalliya ilaa uu ka tukado salaada loo aadaamay ilaa uu ka tukado yuusan masaajidka ka bixin rawa waxaa wariyay axmed axmed baa wariyay ayb xadiidka isaga ah bi hada lafdi waa daciif waxaa la gooni noqday nin la yidhaahdo shariik ibnu cabdilaahi annakhaci oo sayi'u lxifdi ah saas daraaddeed buu ku yahay ayb xadiidku wuxuu ku soo arooray mar kale asaga oo daba yaalla oo la socdo qayb ka ah xadiidkan ka dambeeya labada goorba ama sanad madax bannaan markuu ku imaanayo ama isaga oo xadiidkan dambe la socda markuu imaanayaba waxaa gooni la noqday oo warinta lafdigaasi gooni la ah ninka la yidhahdo shariik bnu cabdilaahi annakhaci waana sayi'ulxafdi saas daraaddeed buu lafdigaasu daciif yahay ayb bal lafdigaa uu siyaadiyey ee uu keenay wuxuu ku khilaafay rag badan oo xufaad ah ayuu ku khilaafay oo lafdiga aan sheegin isagoo marka sayiulxifdiya buu haddana mukhaalafo la yimi sidaas daraaddeed inuu lafdigaasi shaad noqdo ayay u badan tahay ama munkarba noqdo saas way marka waa daciif ma sugna wadaad kitaabka iskale isagu wuxuu isnaaduhu saxiix saasuu qoray laakiin sax xadiisku waa daciif lafdigaa daciif buu ku yahay wa can abi shactaa qaala wuxuu yidhi ah, yacni wuxuu isku khalday wadaadka muxuu ahay maxamed subxi xasan xallaaq oo xadiidka yacni e, saxiixinaya wuxuu isku khalday e, xadiidkan lafdigan iyo lafdi kaleu isku khalday saas daraaddeed saxiixintii sax ma wa can abi shactaa qaala wuxuu yidhi kharaja waxaa baxay rajulun ninbaa min almasjidi masaajidka ka baxay bacdamaa udina markii la aadaamay kadib fiihi dhexdiisa markii masaajidka dhexdiisa lagu aadaamay kadib ayuu baxay faqaala markaasa wuxuu idhi abu hurayrata abu hurayra wuxuu idhi ama haada kan faqad casaa wuu caasiyey abalqaasim sala allahu calayhi waalih wasalam abulqaasim ayuu caasiyey waa nabiga kunyadiisa sal lay slam nabigu caasiyey wey ayb xadiidkaasi waxaa soo saaray axmed iyo muslim iyo arbacadaa soo saareen lafdigaasuuna xadiidku sax ku yahay muslimna ku wariyey ama lafdiga hore in la raaciyo waa ziyaadatu shariik ibni cabdillaahi nakhaci waana daciif ayb kan dambaa inagaga filan marka wuxuu faa'iidaynayaa in aadaanka kadib inaad masaajidka ka baxday inay cisyaan tahay daahirkiisana waxaa ka muuqda bixitaankaasi inuu xaaraan yahay oo uusan bannaanayn sidaasuu faa'iidaynayaa ayb wuxuu marka sheekhu ku qayday bacda aladaani xataa yusalliya ila licudrin cudurdaar in loo bixi karo hadduu ruuxu cudurdaar leeyahay inuu bixi karo wakhtigaa isagoo bacda aladaan ah ayuu yani arrintaasuu soo reebay istinaa ku sameeyey laakiin xadiikeedii muusan keenin xadiikeeda waxaa warinaya abaraani fi lwsat abu daawuudin ayaalisi axmed في lmusnad min xadiii abi hurayra oo nabigu wuxu uhi sal ly slam laa yasmacu nnida'a axadun fii masjidi hada uma yahruj minhu ila lixaaja uma laa yarjicu ila munaafiq yani waxa weeyaan aadaanku ma maqlo cidi isagoo masaajidkayga ku dhex jira kadibna uu baxo xaaja la'aan ah. oo uuan haddana soo noqoninoo salaaddii u soo noqonin ilaa ruux munaafiqa mooye yani cudurdaar la'aan buu baxay mana soo noqonin ya shaqiif ya ma ku maqle bacdamaa udina fiih miya bacd alcasri ah fi lcasri ima qoray aniga fiihi baa ii qoran fi lcasri muu idiin qoree ayb xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa hadday xaaja jirto in la bixi karo ayb xadiidkaasi sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin waxaa xoojinaya abu daawuud saaxibu sunan ayaa maraasiilkiisa wuxuu ku keenay iyo iyo bayhaqi mursalu saciid ibn musayab oo xoojinaya sidaas daraaddeed istinahaasi ilaa lixaajatin wuu sugan yahay sheekh albaanina wuxuu xadiidkaa ku keenay fi silsila saxiixa raqamka waa kaas istinaha keenaya ilaa lixaajatin odhanaya ilaa lixaaja hadday marka xaaja jirto ruuxu waa bixi karaa xaajadii bay marka culimadu ka hadlayaan xadidideeda qaar waxay leeyihiin lixaajatin kal wudu maalan weysadii baa ka jabtay weyseqaad buu u baahday waa ku qasbanya inuu baxo marka si usoo weysaqaato salaadiiba ma tukan karo maalan wuxuu baahday xaajo musqul buu u baahday xaajo laabudda minhu xaajo laga maarmaan ila ilaan xaajadiibaa kala duwano xaajo iska fudud oo muxuu ahaaye eh, hebel baan la ballansanahay iyo hebel baan soo salaamhayaa iyo xaaje fudud iyo xaaje adag baa kala jirta xaajadan marka loo bixi karo bacda aladaan masaajidka looga bixi karo waxay leeyihiin waa xaaje laabudda minhu xaaje markaa uusan ruuxu ka maarmi karin unbuu u bixi karaa taasoo kale markay ku timaadana bixitaankiisu markaa waa ruqsa wuu bixi karaya alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay sidaa masalada waa madhabu asaxaaba madhabu ahli lcilmi min asaxaaba waman bacdahum buu leeyahay saxaabada iyo intii ka dambaysayoo madhabkoodu sidaasu ahaayo inuusan ruuxu bixin bacda aladaan saas way macnaha bacdu ahlilcilmi qaarkood waxay leeyihiin karaahay ka cabirayaan oo bixitaanka waa karaahay leeyihin qaarna waxay leeyihin waa xaaraan daahirka xadiidkuna wuxuu faa'iidaynayaa inay xaaraan tahay ah, saas way macnaha oo faqad casa abalqaasim saasaa macnaha daahirka laga faa'iidsanaya abwaabu istiqbaali alqiblati qiblada qaabilitaankeeda ayuu abwaabteedii wey baabu wujuubihi lisalaa wujuubu listiqbaal wey qiblada in loo jeedsado waajibnimadeeda lisalaati salaada darteedna loogu jeedsado markaad salaada gel rabto inaad qiblada u jeesato arintaasi inay waajib tahay buu baabu qiblada in loo jeedsado istiqbaalu lqibla cinda jamaahiiri ahlilcilmi waa shar min shuruui sala ah, shuruudta salaaday ka mid tahayoo hadduusan ruuxu qiblada u jeesanin salaadiisu inaysan asaxaynin oo jiha kale u tukado waa madhabu aljamaahiir rag baa waxay qabaan imaamu shawkani uu ka mid yahay ma gaadhsiisna shardinimo ee laakiin waxaan dhihi karnaa waa waajib waa waajib farqi u dhaxeeyo shardi marka la yidhaahdo waayitaankiisa shaygii uu shardiga u ahaana waa lala waayaya waajibka laakiin waxay u isticmaalaan shay wixii uu waajibka u ahaa uu isdhimayo nusqaamayo laakiin uusan meesha ka wada baxayn marka wuxuu leeyahay haddii qiblada meelaann ruuxu u tukado salaaddiisu waa asaxaysaa laakiin maca alimi dood dheer buu qabaa oo wuxuu leeyahay nusuusta ku soo aroortay marka loo bandhigo qawaacid ulistinbaad iyo dilaalat alfaad qawaacidda loogu talagalay cilmul usuulka wuxuu leeyahy ma gaadhsiisna heer shartiyo ay faa'iidayso masalada doodaasi rag baa qaba laakiin jumhuurtu waxay qabaan istiqbaalu lqibla wa shartun min shuruudi salaa xaalaad la soo reebi doonoon u tegi doonna mooye inta kale hadduu ruuxu uu kas uga jeesado salaadiisu waa buraysaaay guday can abi hurayrata radi allahu canhu fii xadiiin xadiid oo ya'tii uu imaan doono dikruhu sheegidiisu imaan doonto ayaa qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu ihi sal allahu calayhi waaalih wasalam faidaa goortii qumta aad istaagto ila asalaati salaadda aad istaagto faasbiq aad u istaagi rabto waay faasbiq dhammaystir alwuduu'a weysada kaamil yeel uma kadibna istaqbil u jeedso alqiblata qiblada u jeedso oo fakabbir allahu akbardhe markaa ayb xadiidkani waa xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen iyo ahlusunankuba ee caanka ku ah xadiidu lmusii'i salaatahu xadii almusii'i salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey xadiikiisa wuuna imaan doonaa insha allahu tacaala waa ninkii nebiga ku ag tukaday sal lay slam kadibna salaaddii halleeyey ee nebigu u yeedhay sl lay slam isagaa nebiga u yimi sl lay slam markaasuu nebiga salaamay sl lay slam markaasuu nebigu salaantii ka qaado wuxuu ku yidhi salaantii markuu ka qaaday salli irjic fasalli fa innaka lam tusalli yani noqo oo salaada tuko waad soo tukaday haddana waa soo noqday haddana nebigu salaamay salaantii buu ka qaaday kadibna wuxuu ku yidhi noqo oo tuko waxba maad tukanin war saddexaadkii haddana lagu celiyey markaasuu wuxuu rasuulilaahi intaa unbaaban garanaya ee ibar markaasuu nebigu u sheegay sal lay waslam qaabkuu u tukan lahaa ninka marka nabiga agtiisa salaadda ku halleeyey xadiiskiisaa waxaa loo yaqaanaa xadiiu musii salaatahu ninkii salaadiisa halleeyey xadiiskiisaa la dhahaa waa xadiiska marka asalka u ah salaada arkaanteeda xadiidka marka waxaa ku yimid wuu imaan doonaaye nebigu wuxuu ku yidhi ninkaa markuu salaada barayay idaa qumta ila asalaati faasbiq ilwuduu horta bal weysada kaamileo la dhammaystir kadibna wuxuu ku yidhi uma istaqbil ilqibla qiblada u jeedso oo fa kabir takbiirso qiblada u jeedso halkaasa meesha hadda laga daliishanaya qiblada u jeedso nebigu amray soo amarkuna wuxuu faa'iidaynayaa fi asli wujubu faa'iidayn jamaahiirtuna waxay ka qaadanayaan inay sharti tahay oo salaadu biduuniha in asaxayn qiblada u jeeso ayb ijmaacu ahlimuslimiin weeye in eh, ay laazim tahay ama ugu yaraan ay waajib tahay ama ay sharti tahay eh, qiblada in loo jeesado ilaa xaalada dhowra mooye hadduu ruuxu kari waayo way ka dhacaysaa cabsi daran markay jirto way ka dhacaysa oo maalan dagaal uu ku jiro qiblada inuu u jeedsadana ay u suroobi weydo markuu salaad sunna a tukanayo gaadiidna saaran waa ka dhacaysa waa u tegi doonna insha allah tacala markuu maalan wareero qiblada garan waayo oo meel meelinu isaga tukado isagana waa ka dhacaysa xaalada noocaasaa jira oo qiblada ujeedsigeedu uu meesha ka baxay ayb laakiin asal ahaan waa laazim wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi baynamaa waqti annaasu dadku biquba ay quba ku sugan yihiin fii salaati subxi salaada subax dhexdeeda ah, iyagoo quba dadku ku tukanaya waa quba fii salaati subxi salaada subax dhexdeeda id markaa jaa'ahum waxaa u yimid aatin mid imaanaya mid socda iyagoo salaaddii subax ku jira ruux socdaa u yimid nin socda fa qaala wuxuu idhi ina anabiya nabiga sal lay waslam qad unzila waa la dejiyey calayhi korkiisa alleylata caawa tagay habeenka joogan waa waxaa lagu soo dejiyey qur'aanun qur'aan baa lagu soo dejiyay caawadan aan salaadeeda subax aad tukanaysaan qur'aan baa nabiga lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la amray an yastaqbila inuu u jeedsado alqiblata qiblada inuu jeesado ee fastaqbiluuha u jeesada salaad bay ku jiraan warkaa markuu u sheegay fastaqbiluuha waa la xarakayn karaa oo iyagii buu amrayaa waxaa kaloo la xarakayn karaa fastaqbaluuhaa nabigii saxaabadiisii way u jeedsadeen oo markuu amarku yimid oo qur soo degay nebigii saxaabadii xaggay u jeedsadeen labadaba waa la dhihi wa kaanat waxay ahayd dadkaa tukanaya wujuuhuhum wejiyadoodu iyo dhankay u jeedaan ila shaami dhanka shaam bay ahayd baytilmaqdis xaggeeday usii jeedeen fastadaaruu markaasay wareegeen ila alkacbati kacbada xaggeeday u wareegeen muttafaqun calayhi saddexdii baa warisay ayb dintaasi waxay tilmaamaysaa ilaa lix iyo toban bilood ayaa muslimiintu salaada waxay ula jeedsanayeen xagga baytulmaqdis nebiguna sal ley waslam wuxuu jeclaa in loo jeediyo oo qiblo looga dhigo e, kacbada muddada markii xaggaa loo si jeeday kadib baa waxaa soo degtay aayaadka fii suurati albaqara qad naraa taqaluba wajhika fi اsama falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid اlxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra waan aragnaa wejigaagu inuu gadgadoomayo xagga sare ood jeceshahay in xagga laguu jeediyo xagga u jeesadaa la xagga baydka xaggiisa kacbada xaggeeda u jeesada marka aayaadkaasi markay soo degeen nebigu madiinuu joogaa wakhtina xaggaa loo jeesanaya markuu aayaadku soo degeen dadkii nebiga la joogay masaajidkiisa oo markaa la tukaday hadda baa u sheegay sal ley waslam oo salaaddii waxay u jeesadeen dhanka kacbaday u tukadeen markaa kacbada iyo baytulmaqdisna waxay isku yihiin yani waxa weeyaan opposite bay isku yihiin tanna waa waa waa waqooyi shaam waa waqooyi oo madiina waxay ka jirtaa dhanka waqooyiga makana waxay ka xigtaa dhanka koonfur bay ka xigtaa marka aayaadkii markay soo degeen nebigu waa jeesayey saxaabadiina waa jeesayey salaadda dhankaasay u tukadeen qoladan reer quba ayagu marka baytulmaqdis bay isaga sii jeedeen leanna maba soo gaadhinba in la bedelay ayagoo iska tukanayoo marka xagga u sii jeeda baa socda ayaa u yimi ayagoo salaaddii ku jiri war waxan waa la hawshan waa la bedelay qur-aan soo degay xaggaa loo jeestaday jeesada buuri Ah, markiibay jeesadeen marka fastadaaru ila alkacba salaadii iyagoo ku jira bay oo xagga kacbada u jeesadeen wacan anasin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ley wuxuu ku yidhi rasuulka sal ley waslam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada naxwa baytilmaqdis baytilmaqdis xaggeeduu u jeesanayay ah, oo muxuu ahaay qiblatulyahuud ah qiblatulyahuud bahedo ayagaa markii hore uu ku waafaqay nebigu sal ley waslam ilaan markii hore Eh, intuusan nabigu xoogaysanin sal ley wasalam eh, muwaafaqaad fara ba baa jiro ahlulkitaabka waxoogaa lagu soo dumayey ah, marka muwaafaqaadkii bay ka tahay kadibna waa laga jeediyey ayb kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada naxwa baytulmaqdis bilood meelahaasay ahayd eh. fanazalad waxaa soo degtay qad naraa taqalluba wajhika fi samaa qad naraa waannu aragnaa xaqiiqee taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i xagga sare dhexdooda uu ku gadgadoomayo falanuwalliyannaka waanu ku jeedinoo waanu ku jeedin qiblatan qiblo xaggeedaannu kuu jeedinaynaa taasoo tardaaha aad raalli ku tahay qibla aad ku qanacsan tahay ood jeceshahay baannu xaggeeda kuu jeedinayna ee fawalli jeedi wajhaka wajigaaga waxaad u jeedisaa shatra almasjidi masjidka dhankiisii alxaraami ee xurmada lah kacbadaa laga wada kacbada xaggeeda ujeesaa famara waxaa soo maray buui rajulunin oo min bani salimata reer bani salima ka mida ayaa soo maray walxaal hum ayagu rukuucun ay rukuucsan yihiin fii salaati alfajri salaaddii fajir dhexdeeda waqad salluu ayna tukadeen racatan hal racad ay tukadeen ah, yani racad labadiisalaada subax labadeedii ragcadood mid bay tukadeen middii dambana rukuucdii bay ku jiraan ninbaa marka u yimi fanaadaa markaasuu dhawaaqay wuxuu yidhi alaa hooyay ina alqiblata qibladii qad xuwilat waa la wareejiyey fa maaluu markaasay wareegeen kamaa hum sidii ay ahaayeen naxwa alqiblati qiblada xaggeeday u wareegeen yani waxa weye way iswareejiyeen imaamkii baa iswareejiyey raggii baa iswareejiyey dumarkiina waa iswareejiyeen lan dumarka waa la tukanayeen yani waxa weeyaan dhankay u jeedeen maya dhanka kale u jeedsadeen ayib waa farsamo waxoogaa u baahan qaabkay u wareegeen qaabkay u wareegeen yani waxoogaa eh, fahamkeeda sucuubaa ku jirta laakiin maqsuudku wax weeyaanu dhankii ay u sii jeedeen mooye dhankii gadaashooda ahaabay u jeesadeen oo qibladu ka jirta waxaa wariya axmedu axmed baa wariya wamuslimun muslim iyo abu daawuuda iyo abu daawuud wuxuu sheekuu yidhi wa huwa xadiidkani xujatun xujo wey fii qabuuli ahbaari alaaxaad axaadiista aaxaadka in la aqbalayo ayuu xujo iyo daliil u yahay ayb xadiidkani wuxuu imaamku u keenay in qiblada ujeedsigeedu uu yahay shay waajib ah maxaa yeelay waa amar rabbi qur-aankaa yaa amray waa midda labaadee waa nabiga amarkiisa sal lay slam waa midda saddexaadee saxaabadii iyagoo salaadii kuba jiraba bay jeesadeenoo qibladii badasheen intaasoo dhan waxay kutusaysaa marka inay waajibta way laga maarmaan tahay macnaha ayib khaasatan salaadda markay jeesanayeen dhaqdhaqaaq fara baa dhex oo iswareejintii iyo iskala badeliddii iyo yani xarakaad badan baa dhex marka xarakaadkaasi shay aan waajib ahayn looma sameeyo laazim tahay ayay ku tusi way macnaha ayib waana maqsuudka sheekhu wata wa wuxuu sheekhu yidhi wahuwa xujatun fi qabuuli ahbaari alaaxaad ahbaarta aaxaadka waxa la yidhahda axaadiiu alaaxaad waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka aan mutawaatirka ahayn ah, mutawaatirkaxadiista labada nooca dariiqa aynagu soo gaadhay marka la fiiriyo akhbaar waxay noqotaa mutawaatir ah oo ay yacni waxa weeyaan dad badan kala wariyeen fii jamiici atabaqaat dadkaas oo aynan suuroobi karin inay eh, isku waafaqaan been wixii aan heerkaa gaadhsiisnayn aaxaad baa la yidhahda saddex baa warisay ka badan baa warisay ka yar baa warisay hal nin baa wariyey axaadiista noocaasoo kalea marka sheekhu wuxuu leeya waxay kutusaysaa inay xujo tahay oo ay ka mid tahay xujajka iyo adilada shareecada masaladaana waxaa dood ka keenay muctasilada asalka haddaad maqasho axaadiisu alaaxaad laysat bixuja ama cala aliطlaaq dheh ama laysat bixuja fi masaa'il اlusuul wاlcaqiida asalkeedu waa nasca ictizaaliya waa fikir asalkiisu ictisilada ka yimid saas daraaddeed bay a'immada sunnadu aad u radiyeen alimaamu shaafici caleyh raxmatullah kitaabkiisa arisaala baab abwaab gooniyuu u sameeyey wuxuu keenay adilo fara badanoo kutusaysa khabarulwaaxid hadduu iqa yahay in la aqbalayo xaggee laga deliishanayaa xadiid kaga sugan tahay waxay kaga sugan tahay nebiga sal lla ley saxaabadiisu salaadda markay ku jireen waxa warka soo gaadhsiiya waa hal nin sooma hal nin bay warkiisii qaateen oo weliba baabkay ka qaateen baab sahlan uusan ahaynoo qibladii oo nas lahaydoo xagga loo jeediyey oo haddana badaloo xagga u jeesada hal nin bay ka dhagaysteen hal ninkii markay ka dhagaysteenna waa aqbaleen soo ma le'anna ninkaa nin lagu kalsoon yahay ruuxa lagu kalsoon yahay hadduu wax ku soo gaadhsiiyo waa la aqbalaya waana la xujaysanayaa diin buuna noqonaya saas wey xadiis buu soo gaadhsiiyey nebiga ka sugan sal sidaas wey macna waana madhab ahli sunna waljamaca ahbaaru laaxaad inay xujo tahay fii jamiici alabwaab baabu xujati man ra'aa farda albaciidi isaabat aljihati lalcayn wuxuu baabu yahay xujata man ruuxu daliilkiisi iyo xujadii ra'aa arkay fard albaciidi xadiiskaasi aan soo marnay adilabadanoo waxyaalo kaloo badan baa laga faa'idaysanaa waxyaalo kaloo badan baa laga faa'idaysana waxyaalo laga fa'idaysan waxaa ka ah ruuxa isagoo salaada gudaheeda ku jira wixii ka khaldan waa loo sheegi karaa isagoo salaada ku jira adiga salaad kuma jirta laakiin isagaa tukanaya waxbaa ka khaldan war waxaasaa kaa khaldan waad dhihi Ah, waxbaad bari kartaa war sidaas sidaas yeel baad dhihi karta haddii qiblada uu ka sii jeedo waad jeedin kartaa waad u sixi kartaa marka ruuxa isagoo salaad ku jira waa lala khidaabi karaa waa lala hadli karaa isagoon baan hadli karin laakiin ruuxaan salaad ku jirin wuu la hadli karaa masaladaasi masaaisha xadiiska laga faaidaysan bay ka mid tahay man ra'aa ciddii aragtay buu baab u yahay fardalbaciidi ah, man ra'aa ciddii aragtay fardalbaciidi ruuxa fog oo kacbada ka fog waajibkiisu inuu yahay isaabata aljihati jihada iyo dhanka asiibidiisa lal cayni kacbada lafteedii maya masaladan wuxuu ka wadaa ruuxa kacbada arkaya oy kacbadu u muuqato isaga inuu kacbada wejiga ku aadiyo waa laazim laakiin ruuxii kacbada ka fog oon kacbada ishiisu ayna hayninoo ayna u dhowayn waajibkiisu muxuu yahay maxaa farad ku ah waxaa farad ku ah isaabat uljiha dhanka inuu u jeesado un dhankii ay kacbadu ka jirtay ama qibladu ka jirtay dhanka uun inuu u jeedsadaa laasim ku ah laakiin inuu qiblada lafteedii asiibo yacni lal cayn wuxuu leeyahay wuxuu ka wadaa laa cayna alkacba kacbada lafteedii inuu asiibo oo wejigiisu ku aado laazim ma ah laakiin waxaa laazim ku ah dhanka ay qibladu ka jirto kacbadu ka jirto dhankaa unu jeeso jihada saasuu ka wada macana man cid xujadiibuu baab yahay ra'aa arkay oo ictiqaadiye fardalbaciidi ruuxa fog waajibkiisu isaabata aljihati jihada iyo dhanka inuu asiibo inay tahay lal cayni kacbada lafteeda inuu asiibo aysan ahayn ayb can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi maa bayna almashriqi waalmaqhribi qorax dhac iyo qorax ka soo bax inta u dhaxaysaay qiblatun waa qiblo waa dhinaca loo wa inta u dhaxaysa bari iyo galbeed rawaxaa wariyey ibnu maajah watirmidiyu wasaxaxa wuu saxiixiyey wakadalika sheekh albani baa saxiixiyey shaahiid buu leeyahay min xadiid ibni cumar daar qutni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo waxaa soo saaray diya fi lmukhtaara waana mawquuf cala alasax laakiin wuu xoojinayaa xadiidku marka maa bayna almashriq walmaqhrib waa xadiid saxiix wey ayib inta u dhaxaysa maqhrib iyo mashriq maxaa laga wadaa jihada un u jeeso mar haddaad kacbadii ka fog tahay dhankaa un u jeeso dhankuna wuxuu noqonayaa inta u dhaxaysa muxuu ahaayey labada jiho ee markaad u jeesato kacbada xaggeeda labada jihe ee midig iyo bidix kaa jira inta u dhaxaysoo dhan qibla qiblo kuu ah nebigu wuxuu cabiray sal lay slam maa bayna almashriqi waalmaqhrib inta u dhaxaysa qorax ka soo bax iyo qorax dhac wuxuu hadalkaasi u yaallaa madiino oo markaa nebigu uu joogay sal lay wasalam xagga iyo xaggeeda dadka ka jira qiblada le'anna madiina san hadda soo sheegnay waxay kacbada ka jirtaa oy maka kaga aadan tahay dhanka waqooyiga hadday waqooyi kaga aadan tahay ruuxu wuxuu u soo jeedsanayaa dhanka koonfurta labada jihee marka labada dhinac ka kale ah waa qorax ka soo baxaya qorax dhac waa galbeed iyo iyo bari waay labadaa inta u dhaxaysa oo dhanka koonfur soo xigta reer madiine iyo wixii gadaashooda ah ayaa soo aadaya ayib xadiidku marka reer madiinuu ku saabsan iyo dadka dhankooda ka xiga kacbada laakiin inagoo kale sidoo kale dadka koonfur ka xiga sideennoo kale ayaguna sidoo kale noqono maa bayna almashriqi waalmaqhribi qibla ah, innagana wixii mashriq iyo maqhrib inta u dhaxaysa ayaa qibladeennu tahay oo yacni wax way waqooyi ah ayib laakiin dadka bari xiga oo kacbada bari ka xiga qibladoodu maxay noqonaysa maa bayna ashimaali waaljanuub waay inta koonfur iyo waqooyi udhaxaysay u noqon wa kadalika dadka galbeed ka xigana sidoo kale koonfur iyo waqooyi inta udhexaysay u noqonaysa adiga fahnoo labada qiblee markaad jeesato kaa kale xigta labada jihee midig iyo bidix kaa xigta inta udhaxaysaad u jeedsan karta sidaasaa laga wadaa ayib in ay sidaa uun laazim ku tahay ruuxa ee inuu kacbada lafteedii wejiga ku aadiya ayna laazim ahayn ayaa waxa qaba jumhuur ahlilcilmi baa qaba jumhuur ahlilcilmi waa madhabu maalik abu xaniifa axmed ibnu xambal wakadalika waa daahirka sida alimaam almusani uu kasoo soo guuriyey shaafici ah, ayb marka jumhuurtaa qaba oo waxay leeyihiin waxba laazim kumaaha leanno waa takliif maa laa yutaaq haddii lagu yidhahdo adoon qibladiiba ka fog haddana wajigaagu waa inuu qiblada ku hagaago waa waxaan la keri karin wa marka intaa umbaa loo jeesanaya masaajidana marka muxuu ahaaye iyagana la dhisayo jihada caamka umbaa loo jeedinaya jid la dadaali karo waa la laakiin laazim ah. waayaan dambe waxaa soo baxay oo teknolojiyada iyo horumarka adduunku keenay dadka gaadhsiiyey in meel kastood adduunka ka joogto la garan karayo exactly meesha aad qibladu aad kaga aadi karto iyo ilaa inta darajo eed ka yara leexsan tahay taasi waxay keento abuurtay mas'ale la yidhaahdo masaajid horay loo dhisay baa jirta masaajiddii marka la fiiriyo oo hadda qalabkan la isticmaalo waxay soo saarayaan inay wax yar ama qiblada bidix ka yar xigaan ama midig ka yar xigaan oyna ku toosnayd dood waxaa kacdayo marka masaajidda ma lagu tukan karaa mise waa in la bedelo buxuus hadda la qoray waa ayb uu ka mid yahay qoray sheekh bakar ibnu cabdallah buzayd calayh raxmatullah oo ku yaalla kitaabkiisa muxuu la muxuu ahay fiqu nawaasilka baxi ugu dambeeya marka sida raajixa waxa weeyaan xadiiskan daahirkiisana laga qaadanayo ummadu kuma qasbana marba hadday kacbada ka fog yihiin labadaa jiha wixii u dhexeeyaba qiblay u yihiin saas daraaddeed masaajidda in la dumiyo oo dib loo toosiyo oo uma baahna ayb halkaa umbaa la qaabili wa qowlihi nabiga odhahdiisa sal lay waslam fii xadiidi abi ayuub uu yidhi walaakin shariquu aw qaribuuna yacdudu wuu adka wuu xoojinayaa daalika arrinkaasuu xoojinaya xadiidkanina wuxuu xoojinayaa inay mashriq iyo maqhrib inta udhaxaysa ay qiblo tahay waynu soo marnay haddaad garanaysaan waa xadiidkii aan ku soo marnay abwaabu tahaara ee xadiid abu ayuub ida ataytum alghaa'ita falaa tastaqbilu alqiblata wala tastadbiruuha walakin shariquu aw haribuu markaad timaadaan meeshaad ku xaja gudanaysaan qiblada ha u jeedsanina hana u daba jeedinina laakiin ama u jeedsada qorax ka soo bax ama qoraxudhac ula jeedsada xaajadiinna xaajada xaggaa ula jeesada saasuu ahaa ayib hadda xaajo la gudanaya baabkan kuma saabsanaa laakiin muxuu u deliishanaya ha u jeedsannina hana u daba jeedinnina waxaa laga daba dhigay laakiin ama bari u jeedsada ama galbeed u jeedsada maxaa laga fahmayaa wixii bari iyo galbeed u dhexeeya inuu qibladii yahay soo ma laakiin bari qibla maaha waad galbeed waad u jeedsan labada wixii u dhaxeeya inuu qiblo yahay ka jeesaa lagu yidhi marka saas u deliishanaya yani inay tahay xadiiskanu ka hore iyo kan lafdigan aw shariquu walaakin shariquu aw qarribuu inay isku macno ayuu faa'idaynaya macna xadiiskaana jamaacadaa soo saartay waan soo marnay baabu tarki lqiblati qiblada ka tegitaankeeduu baab yahay licudri اlkhawfi cabsi cudurdaarkeed darteed looga tago ah, wuxuu baabu yahay ma laga tegi karaa qiblada ujeedsigeeda hadii ruuxu uu cabsanayo cadow buu ka baqayaa maalan baqdin waxaa haysa maalan dugaag iyo waraabuu ka baqayaa cabsi baa haysa cabsidaasi waxay u diidaysaa inuu qiblada u jeedsado ma iska tukan karaa isagoon qiblada u jeedsanin can naaficin mawla bni cumar can ibni cumar radi annahu isagu kaana wuxuu ahaa idaa goortii su'ila la weydiiye can salaati alkhawfi cabsida salaadeeda markii la weydiiyo wasafaha wuu tilmaami jiray wasafaha mid tilmaamo ayuu ahaan jiray salaatulkhawfka way noo imaan doontaa waa salaad xilliyada khawfka iyo dagaalada iyo la tukado abwaab gooniyuu ku keeni doonaa wasafaha ibnu cumar wuu tilmaami jiray salaadaa uma kadibna qaala wuxuu dhihi jiray fa in kaana hadduu yahay khawfun cabsi huwa isaguba ashaddu mid ka daran ah min daalika ka aan soo sheegay markuu tilmaamo qaababka loo tukanayo cadowgu dhankaa markuu kaa yahay dhankaa markuu kaa yahay saad loo tukanayo sida laysugu xidhanayo sida loo wada tukanayo markuu soo tilmaamay ayuu wuxuu yidhi fa in kaana hadduu yahay khawfun cabsi hadday jirto cabsidaasoo huwa isaguba ashaddu mid ka daran a min daalika intaa kaa aan soo sheegay cabsi ka daran hadday jirto salluu markaa tukada rijaalan idinka oo lugaynaya qiyaaman oo taagtaagan calaa aqdaamihim salluu way tukanayaandheh dadkii rijaalan lugahooda iyagoo ku taagan bay tukanayaan oo macnaha rijaalku waa jamcu yani rajil waa waa ruuxa lugta ku socdo qiyaaman oo taagtaagan calaa aqdaamihim lugahooda ku taagan wa rukbaanan ayagoo ah kuwa geedaad gaadiid saaran bay tukanayaan mustaqbilii alqibla kuwa qiblada u jeeda xaalo ay yihiin bay tukanayaan wa hayri mustaqbiliiha kuwa aan qiblada u jeedin ayagoo ana waa tukanayaan ah, ama qiblada ha u jeesadaan ama ka jeesadaan waa iska tukanayaan qaala naaficu naafic wuxuu yidhi walaa araa ma arkayo buuhi ibna cumara ibnu cumar dakara inuu sheegay daalika xadiidkaasi ilaa can inabiy nebiga xaggiisa inuu ka sheegay mooye sal lay slam iima muuqata buu yidhi ilaa xadiidkaasi inuu ibnu cumar nebiga ka sheegay mooye yani isaga ra'yigiisa mehe nebiguu ka warinaya saasaa ii muuqata buui rawahu lbukhaariy baa wariya xadiidka isaga ayb yani salluu rijaalan kelimatu rijaal iyo rukbaanan ayaa isku cagsi isu ah rukbaanku waa markaad gaadiid saaran tahay rijaalunkuna waa markaad lugtaada ku socoto taas man marka ama iyagoo lugahooda ku socdoo taagtaaganoo lugahooda ku taagan bay tukanayaan ama iyagoo gaadiid saaran bay tukanayan markay cabsidu daranta ama qiblada ha u jeesadeen ama yayna u jeesanin dagaal baa jira man ayib waa madhab uljumhuur waay xilliga dagaalku gacmaha laysla gaadho fuqahadu ay dhihi jireen cinda iltixaami alxarbi bay dhihi jireen dagaalku markuu hiliboobo oo laysgalo oo muxuu ahaayey laysula tago seefaha iyo warmaha iyo muxuu ahaayey mindiyaha iyo laysula tago oo markaasi dee fororsi iyo sujuud iyo jeedsi iyo una kaaba suuroobi karayn markaasi way marka dhanka la dhankaad u jeesataba adoo dagaalamayaa tukanaysa sidaasayna jumhuurtu qabaan laakiin maalikiyadu waxay leeyihiin sax wuu tukanayaa sidaasuu u tukanaya laakiin waa goorma waa markuu is yidhaahdo wakhtigaa ku dhaafaya hadduusan wakhtigu dhaafaynin oo is leeyahay waxaad heli kartaa munaasabo aad salaada ku tukato oo kuu soo bixi karta wuu sugayaabay leeyihin kadibna dibbuu ka tukanaya laakiin haddii wakhtigu baxayo waa laysla ogol yahay si alla say kugu surudaa u tukanaysa waxaana arrintaa xoojinaysa axaadiista iyo nusuusta caamka quraanka aanka kariimka fattaquu llaha ma stadactum iyo laa yukallifu llahu nafsan iyo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum iyo yani nusuustaasaa xoojinaysa wakhtigu un yuusan ku dhaafin si alla saa u tukan karta dagaalamayo rag iska celinaya tuko haakada saas way macnaa maxaa laga faa'idaysanaya darani markay jirto oo ruuxa qiblada inuu qaabila ay u suuroobi weydo xukumkaasi waa dhacaya leanna waa kari waaya axkaamta shareecaduna cinda alcajzi waa dhacaysaa qiblada in loo jeeda iskaba dhaafe xataa arkaanta laysla yahay salaadda inay rukni tahay oo la'aanteed salaaddu inayna asaxaynin haddii ruuxu uu kari waayo waa dhacaysaa saas macnaha ayb xadiidkii cimraan waa kaan soo sheegnay cimraan bin xusayn salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin haddaad istaagba kari weydo rugnigaasi waa tegey haddaad fadhigii kari weydo isagana teg haddaad sujuudda kari weydo teg ah, waxaad kari kartaunbu ilahay kugu kallifay xaaladaas marka waa xaala istinaa'iya wey macnaha ayb baabu taawuci almusaafiri ruuxii socotada ahaa sunnaysigiisuu baab u yahay calaa markuubihi uu ku sunnaysto gaadiidkiisa korkiisa xayu tawajaha bihi dhanku ula jeedsadaba masalada hore waxay ahayd xaaladaha oo qiblada qaabilitaankeeda dadka laga cafinayo ama la ruqsaynayo waxaa ka mida cabsida daran markii jirtoo dagaal lagu jiro ayib waxaa ka mida waa baabkan labaade marka uu ruuxu socotanaya salaad sunna ana tukanayo gaadiidkiisa korkiisu ku tukanaya dhan uu la jeesadaba qiblada inuu markaa isaguna qaabilsanaado laazim ah can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana nabiyu wuxuu aha sal ly waslam yusabbixu mid sunnaysta ayuu ahaa calaa raaxilatihi hashiisa korkeeduu ku sunaysan jiray qibala ayi jihatin dhinac kasta oo tawajahu ay ula jeedsataba dhinac alla dhinacay ula jeedsataba korkeeduu ku tukan jiray sunnada wa wuu witrin jiray alayha hasha korkeeduu ku witrin jiray witrka salaada habeenkii ragcadaha ugu dambeeya ragcadda ugu dambaysana halkaasuu ku tukan jiray hayra لكن annahu nebigu sal lay slam laa yusallii muusan tukan jirin calayhaa raaxilada korkeeda almaktuubata salaada sunnadaa kumuusan tukan jirin waxaan dhihi lahaa salaada waajibkan ka wada salaada waajibkee faradkaa muusan ku tukan jirin muttafaqun caleyh waan soo marnay salaad waajib ah gaadiid korkii ma lagu tukan karaa cinda alikhtiyaar maya laakiin cinda alidiraar markaad ikhtiyaar haysato aad salaaddii eh, istaagi kartood rukuuci karto meelaad ku tukataad heli karto gaadiid korkii kuma tukan karti allahuma inaad istaagi kartood rukuuc kartood sujuudi karto mooye laakiin hadday timaaddo daruuro ood gaadiidna saaran tahay ayna kuu saamixi weydo waa kan soo marnay baabu salaati cala asafiina sooma halkaa baabkaasaan kaga soo hadalay ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan kaana wuxuu ahaa nebigu yusallii mid tukada calaa daabbatihi daabadiisa korkeedu ku tukan jiray walxaal huwa nabigu muqbilun u yahay mid jeeda min makata maka xaggeeda ka jeeda ilalmadiinati dhanka madiinana usii jeeda xayu meel alla meeshiibuu u tukan jiray tawajahad ay ula jeesato bihi isaga dhinac alla dhankay la qaabiltu u tukan jiray nebigu sal lde makuu kasii socdaa oo qibladii ah wuxuuna usii jeedaa madiinu usii jeedaa Ah, qibladu dhankay ahayd cagsigeedu u jeedaa marka dhinac alla dhankay u qaabishana wuu u tukanaya wa fiihi taa dhexdaysaynawa fiihi ayay nazalad ku soo degtay wa fiihi fa nazalad miyaa idiin qoran mise wa fiihi nazalad ah, wa fiihi nazalad wa fiihi arrinkaa dhexdiisay nazalad ku soo degtay aayadda qur'aankii fa aynamaa tuwalluu ah, meel alle meeshaad u jeesataanba fa hamma halkaasuu ahaaday wajhu ullah qibladii alle wajhullaah ma aha bimacnaa wejigii ilaahay ma oo kamid mid ma aha sida raajixa min aayaati sifaat ka mid maaha ee sida cabdulahi bni cabbaasi ay ku fasirayaan xadiiskuna ku tusayo fahamma wajhullaahi ay qiblatullaahi wa halkaasaa qiblada alle jirta dhinacale dhinacaad u jeesataan warawaa waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariy wamuslim watirmidiyu wasaxaxa yacnii qibladii allah idin faray waayo dhankaad u jeedsataan dhankaad u jeedsataanba waa qibladii alle iyo fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami waxaa lagu kala hagayaa marka fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waa salaada faradka ah iyo salaada sunnada a ah markaadan gaadiid saarnay fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhullaahina waa markaad salaad sunna aad ah tukanayso gaadiidna aad saarantahay tahay dhankaad u tuka markaa saasay noqonaysa wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuui ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal ly waslam oo yusallii tukanaya wa huwa isagoo calaa raaxilatihi hashiisa korkeeda saaran annawaafila sunnooyinka isagoo tukanaya fii kulli jihatin dhinac kasta u tukanaya walaakin yakhfidu laakiin hoos buu u dhigayay assujuuda sujuudu hoos u dhigaya min arakcati rukuucdu ka hooshoysiinaya min arakcati ayir rukuuc baa laga wada halka sujuudda wuxuu ka hoos rukuucda wayuumi wuuna ishaarayay iimaa'an ishaarid wuu yaro tilmaamayay uun eh, macnaha waxa weeyaan wejiga muusan kooraha hasha saaraynin ma sujuudayn ee eh, labadaba wuu yaro foororsanayay foorarsiga rukuucda ayaana waxaan foorarsiga sujuudda ayaa ka hooseeyay midka rukuucda saasuu ka wada ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa fi lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kadalika cabdirasaaq ibnuljaruud ibnu xibbaan iyo bayhaqi iyo hayrkood baa soo saaray wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan bacanii waxaa idiray annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam fii xaajatin dan buu ii dirsaday fa ji'tu waxaan imid ji'tu waan imid wa huwa nabiga oo yusallii tukanaya calaa raaxilatihi raroydiisa korkeeda ku tukanaya naxwaalmashriqi dhanka barina u tukanaya wasujuudu sujuuduna akhfadu u yahay mid ka hooseeya min alrukuuci rukuucda ka hooseeya yani foorarsiga sujuuduna uu ka rukuucda ka hooseeyo rawaxa wariyey abu daawuuda watirmidiy wasaxaxa wuuna saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey alimaam albaqawi ibnu khusayma sheekh albani calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey bal imaamu muslim baa soo saaray laakiin sujuudda isagu muusan ku darin qaybta horuu soo saaray faji'tu wahuwa yusallii cala raaxilati naxwa almashriq ama wasujuudu ahfadu min alrukuuc ziyaadada muslim ma warinin asalka xadiidku wariye macnaha xadiidka waxaa kaloo isagana sanadkiisa saxiixinaya sheekh abu isxaaqin alxuwayni kitaabkiisa mxuu ahaay uu mxuu ahaaye ibnu jawruudka u saaray ayb ah, qawlmaktuudka xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa eh, in gaadiidka korkiisa salaadaha sunnadaha lagu tukan karo markaad safar tahay ama dameer saarnow ama hal saarnow ama muxuu ahaayey eh, bas saarnow ama diyaarad saarnow dhal aan dhankay kuula jeesato laaimna ma aha inaad ka degto laaimna maaha inaad qiblada u jeesato laaimna ma aha inaad rukuucdoo sujuuddo waxaasoo dhan markaa waa lagaa cafinaya maadaama aad mxuu ahaay sunnaysanayso ama salaada waajibka waan soo sheegnay an anas radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii araada uu doono an yusalliya inuu tukado calaa raaxilatihi rarooydiisa korkeeda inuu ku tukado markuu rabo tatawucan sunno ahaan uu tukado tatawucan xaaluu sunnaysanayo istaqbala mid u jeesada ayuu ahaa alqiblata qibladu u jeesan jiray fa kabara markaasuu takbiirsan jiray lisalaati salaada darteed buu takbiirsan jiray allahu akbar salaaduu geli jiray waay uma kadibna khallaa can raaxilatihi khallaa wuxuu faraha ka qaadi jiray an raaxilatihi rarooydiisa hasha ayuu marka faraha ka qaadaya sii daynaya way soconaysaa marka fa xayu meel fa sallaa tukan jiray marka xayu meel alla meeshii tawajahad ay ula jeesato bihi isaga rawaxa wariyey axmedu abu daawuuda ayaa wariyey wakadalika waxaa soo saaray daara bayhaqi abu daawuudin ayaalisi adiyaafi اlmukhtaara ibni abi shayba waxaa taxsiiniyey xadiidka alimaam lmundiri xaafid اlmundiri alimaam اnawowi ibnu xajar alcasqalaani sheekh albani waxaa saxiixiyey sidoo kale ibnu sakan waana xadii saxiixa ah wey xadiidku xadiidkaasina wuxuu tilmaamay ziyaadu wataa axaadiistii hore macnahay sheegeen wuu sheegay laakiin siyaaduu wataa siyaadadu wata maxay tahay siyaadatu waxa weeyaan marka uu galayo salaada oo gaadiidka korkiisa uu ku galayo gelitaanka hore qibladuu u jeesan jiray markuu salaada gala kadibna wuu sii dayn jiray hashiisa dhinaca la dhankay markaa ula jeesata waa iska wadan jiray salaadiisa laakiin xidhashada markuu xidhanayo qibladuu u jeedin jiray oo qibladu u jeesan jiray intaasaa qaydkaasoo xadiidkaasi faa'iideeyey waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi in e, takbiirta salaada lagu xidhanayo markaad xidhanayso inaad qiblada u jeesato saasay qabaan xadiiskanayna ka faa'idaysanay macnaha ay macnaha u deliishanayaan abwaabu sifati salaati salaada qaabkeeda iyo sida loo tukado abwaabteedii weeyaan baabu iftiraadi iftitaaxiha furfurashada salaada bitakbiiri allahu akbar lagu furfurto faradnimadeeda iyo waajibnimadeeda ayuu baabu yahay halkan marka wuxuu ka gudagalay oo halkan ka bilaabayaa salaadii iyo qaabkii loo tukan lahaa abwaabtan hadda kudha soo dhex jirnay waxay ahayd shuruuii salaada ah yani laga soo bilaabo cawrada asturkeedii meeshii lagu tukan lahaa oo markaa masaajidii iyo axkaamteedii uu geliyey qiblada qaabilitaankeedii wayse qaadadkiioo ka horreeyey dahaaradii waxa laga soo hadlayo o dhan wuxuu ahaa salaada inta aan la gelin waxyaalaha loo baahan yahay oo salaada ka horreeya waana waxay fuqahadu u yaqaanaan shuruutu salaa leanna shuruudu waxay u yaqaanaan sida qaalibka ah, waa shay salaadu la'aantii ayna asaxaynin haddana salaadii aan ka mid ahayna ka baxsan salaadda e, qaybaheeda ama gudaheeda qaybaheeda ayna ka maarminna rukni bay dhahaan oo la'aanteed salaaddu ayna asaxayn saas way la'aanteed ayna salaaddu asaxayn salaaddii marka qaabkee loo tukanayaa wuxuu ka bilaabay iftiraadu iftitaaxiha bitakbiir salaada in lagu furfurto lagu bilowdo lagu galo allahu akbar oo takbiir lagu galo taa iyadaa inay farad tahay bay baabu tahay farad yeelideeda iyo inay laazim tahay can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu can nabiyi sal lay slam nebigu ka warin qaala inuu nebigu yidhi miftaaxu salaati salaada furaheedu adtuhuuru waa dahaaro qaadasho dahaaro qaadasho inaad soo istijaysato soo weysaysato waa furihii aad salaada ku furan lahayd wa la'aanteed salaada maba furan kartid waa kaa xidhanta wa taxriimuhaa salaadda xaaraamaynteeduna attakbiiru waa allahu akbar waa xaaraamaynta maxaa laga wadaa wixii aan iyada ahayn inay kuu diido kaa xaaraamayso allahu akbartay ka bilaabataa intaadan allahu akbar dhihin wixii aan iyada ahayn ama afcaal ah, ama aqwaal ah way kuu furantahay waad iska hadli oo waxbaad samaynoo yani waad dhaminoo biyaad kabano wahaakada laakiin markaad allahu akbar tidhaahdo waxaa kaa lagaa joojiyey waxaan iyad ahayn wataxriimuhaa xaaraamaynteeduna altakbiiru allahu akbar wa wa taxliiluhaa xalaalaynteeduna altasliimu salaamo naqsiga xalaalaynteeda maxaa laga wada waa tii hore cagsigeedoo inay kuu xalaalayso wixii ay kaa reebtay gelitaanka markaad gashayso waxyaalo badan kumayna diidin wixii laguu diiday in laguu xalaaleeyana assalaamu calaykum ta wixii ka dambeeya ra waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa'iya nasaai mooye wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi kani asaxu shayin shay midka ugu saxiixsan weeye oo fii hada albaabi baabkan ku soo arooray wa axsanuhu ka ugu fiican way hada asaxu shayin fi hada albaab wa axsanu ka uu fiican wa ayb lagama fahmayo lagamana qaadanayo inuu saxiixiyey iyo inuu taxsiiniyey toona lagama qaadanayo saan horeyba maro badan soo tilmaannay imaamku hadduu yidhaahdo asaxu shayin fi lbaab ow axsanu shayin fi lbaab lagama qaadanayo inuu saxiixiyo inuu taxsiiniyo toona laakiin wuxuu leeyahayon axaadiista mas'aladan ku soo arooray buu ugu roon waxaa dhici karta kulli inay wada daciifto isagu u roya sooma marka maadaama ixtimaalkaasi suuroobi karayo lagama qaadanayo xugum inuu saxiixiyey ama taxsiiniyey saas way macnaha waa isilaax ay culimadu isticmaalaan waa xadiid sugan xadiidkan waa xadiid sugan waay waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu sakan ibn xajar sheekh albani waxaa taxsiiniyey alimaamu nawowi shawaahid fara badanna leeyahay xadiidku shawaahid fara badan buu leeyahay oo mxuu ahaay saxaabo badan laga warinayo abu saciid iyo ibnu cabaas iyo cabdulahi ibnu zayd iyo anas iyo ibnu iyo caaisha iyo ayaa laga warinaya ayb xadiidkani wuxuu u keenay imaamku oo hadda sheekhu baan dhihi meeshan u soo arooriyay inuu ku yidhaahdo salaadu waxay ku xidhantaa allahu akbar inta ka horaysa ruuxa salaaddii uma xidhmin waa qodob qodobka labaad lafdiga ay salaadu ku guntanto lagu galo waa allaahu akbar waana madhabuljumhuur abu xaniif waxaan dhihi lahaa maalik shaafici axmed iyo yani a'immada kaleba waxay qabaan lafdigaa lafdi aan ahayn xataa ku macnaba ha ahaadee inayna salaadu ku xidhmayn laakiin abu xaniifa wuxuu ku tegay alimaam abu xaniifa lafdi kastoo weynayn ilaahay ku tusaya waa lagu geli karaa buuri haddaad tidhaahdo allaahu acdam salaad waa xidhmaysaa buui allaahu akbar keliyama akbarta haddii lagu bedelo lafdi kaleeto oo la macno ah salaaddu waa xidhmaysaa buuhi waa khilaafu laxaadiid ra'yigaasi imaamku uu maray iyo madhabkaasi waa madhab laga xoog badanya wasawaab waxa weeyaan allaahu akbar lafdi aan ahayn kuma xidhmayso saas maana ayb waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa eh, xadiidkan oo isagan inoo faa'iidaynaya salaada lafdi kaloo lagu galo inuusan jirin macnaa waxaan ka wadnaa hadal ka horeeya allahu akbarta oo salaad gelitaankeeda la akhriyo ma jiro maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi taxriimuha takbiir lama dhihin taxriimuha usallii farada duhri ah, usallii iyo nawaytu meeshan kuma jirta marka lama hayo axaadiista nebiga laguma hayo nawaytu iyo usallii iyo waxaan ka horreeya allahu akbarta lama hayo walaa laguma hayo hadyigii saxaabada laguma hayo walaa ardadoodiiyo taabiciintii lama hayo walaa saddexdii qarni culimmadoodii lagama hayo oo afarta imaam ka mid yihiin abu xaniifa lagama hayo oo maalig lagama hayo oo shaafici lagama hayo oo axmed lagama hayo bal ardadoodii lagama hayo usalli iyo nawaytu waxaa keenay niman muta'ahiriin ah culimo gadaal ka timid oo kuwaasoo dhan ka dambaysay baa warkaa keentay ayaguna daliil umayna heline oo aayad iyo qur-aan iyo xadiis ay u cuskadeen ma jiree waxay uun yidhaahdeenuun allaahu akbartaasi niyadii ah, niyada oo laazim ah carabka ha lagaga dhawaaqo waa noocun istixsaan ah haddana waxay isku waafaqsan yihiin usallii iyo nawaytu kuwa qaba laftoodu waxay qabaan inta allaahu akbarta ka horraysoo dhan salaadii kuuma xidhmin haddaad tidhaahdo usallii farada duhri arbaca rakacaati adaa'an lilaahi war ma fiican tahay allahu akbar salaadaadu waa xidhmaysaa ah. intaa markaad soo akhrido haddaad dad la hadasho oo aad allahu akbar ka dambaysiiso allahu bay salaaddii ku xidhantay xataa kuwa usallii qaboo nawaytu qaba saasay rumaysanyii marka intan hore meel kuma sugnaa mar haddayna meella ku sugnaano ijtihaad bacdulculamaa ay tahay khayr alhadyi hadyu muxamed wey sal lay slm ah. haddii ay kelimaadkaasi meesha ku jiraan nebigaa ummadda bari lahaa oo saxaabadiisaa ka guurin laha oo taabiciintiibaa ka guurin laha mar haddaan intaa midna laga haynin hadde khayrkan qarsoonaaye sheekh hebel uu ku ijtihaadaye ummadda u soo saaray ee intaasoo qarni aan la haynin kula tahay inay khayr tahay khayr ma noqon karo ummadda dadkii ugu fadli badnaa khayr ka lumay oo wadaadib ka soo saaray wax jiri kara maaha marka saas daraaddeed yacni wixii allahu akbar ka horreeya lagu hadlaayo waa bidco ama weyse qaadad ha noqdo ama salaad ha noqdo muxuu ahaayey ama soon ha noqdo sidaas weeyaan wacan maalik bni xuwayriin ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu ihi salluu tukada kamaa sida ra'aytumuunii aad igu aragteen usallii anoo u tukanaya sidii saad u aragteen anoo u tukanaya u tukada rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey waqad saxa nebigu waxaa asaxday annahu isagu kaana inuu ahaa yaftatixu mid furfurta bitakbiiri allahu akbarta inuu salaada ku furfuran jira ku bilaaban jira yani wuxuu ka wadaa waxna uusan ka hormarin jirin haddana uu ina yidhi sidaan aragteen anoo u tukanayo u tukada maxaa ka dhalanaya marka sidii aad aragteen anoo u tukanay miyaan aragnay nebiga sal lay slm inagu mayna arkin laakiin wayna soo gaadhay sooma marka saan ku aragnay inaga soo gaadhay waxa weeyaan salaadiisu allahu akbar bay ka bilaaban jirtay sidaana u tukada buu nebig sal lay wixii sidaa khilaafsan marka sax maaha ayb xadiiskan salluu kamaa ra'aytumunii usallii culimmada qaarkood waxay u deliishadeen ficil kasta oo salaada ku saabsan oo nebigu sameeyo waa waajib waana laazim leanna waxay wey ficilkaasi wuxuu yacnii fasirayaa amarkii ahaa salluu kamaa ra'aytumunii usallii marka ficil ahaan haba u yaallee laakiin amarkaas ayuu caddaynayaa saas daraaddeed laazim buu noqonayaa sidaa looma badna ee waxaa loo badana oo loo badan yahay in salaada la kala qaado acmaasheeda iyo eh, yani wax weyaan aqwaasheeda iyo oo qaarna ay noqdaan eh, rukni tiir ah salaadu ay burayso hadii laga tago qaarna ay waajib yihiin oo salaaddii haddii laga tago dembi uu ruuxu galay lakiin salaaddii asaxayso qaar ay sunan yihiinoo haddii laga tago ayna salaaddii buraynin dembina ruuxuusan gelaynin laakiin eh, ajirkiisi iyo wuxuu heli lahaa un wax ka nusqaamayaan ayb baabun ana takbiirat alimaami bacda taswiyati sufuuf waxaa baraarujin mudan taxriifka waxaa ka mida oo nusuusta in lagu ciyaaro iyadoo marka ruuxu hawadiisa iyo wixii uu arki jiray iyo wuxuu ictiqaadsan yahay uu doonayo inuu ku xoojiyo oo nusuusta uu luqunjibaadh ku sameeyo qasbo waxaa ka in salluu kamaa ra'aytumuunii usallii loo daliishado usallii farada duhri waana ra'yi waayahan dambe wadaada soomaaliyeed ay keeneen waay oo usalliidaas usallida baa waxay ka fahmeen usalliida salaada lagu gelayo waaba kanba kamaa ra'aytumuunii usallii ah, wa fiqi hariib ah waay ah, wax la bal waa talaacub waa nooc ciyaar ah oo nabiga sal ly waslam axaadiistiisa lagu ciyaarayo waxaana keenaya ruuxu markuu isagu intuu wax iska dajisto ama wax soo gaadho ama wax maqli jiray wixii markuu hore uu qaadanayo uusan daliil u raadinin asagoo muddo haystay oo sheekh ku ahaa la yidhaahdo war daliil u keen ilan marka horeba waxa qanaacad daliil muusan ku qaadanine wuxuu ku qasbanaanayaa marka hadduusan alla ka kacabsi ku jirin inuu nusuusta marka intuu luqunta qabto meel aynan loogu talagelin marka inuu madaxa u saaro ilaa waxay leen wax ma hayo marka usalli halkaa in loo leexiyaa waxaa keenaya usalliida kutubta umbaa laga qaatay fiqiga mooye markii hore daliil looma raadin wadaadkii sidaa dadka kusoo wada marka la war daliil saar waa inuu marka yidhaahdo nebigu wuxuu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli usalli wata waa nooc talaacuba khatar waay masalada noocaasoo kale masalada culimmadu yidhaahdaan madhabka ahlusunna waxa weeyaan istadil uma actaqid ah, marka hore daliilka raadi daliilka wixii kaaga soo baxana ictiqaadi oo qaado madhabka ahlulbidacuna waxa weeyaan ictaqid uma istadil marka hore ictiqaadi yacni waxa weeyaan hawshaada go'aanso ushaada meel ka gooso kadibna go'aankaaga marqaad qaadatood hawshaada meel dhigato daliil u raadi maxaa horeeya marka waxaa horeeya waxaaga baalhigo go'aanso ictiqaadi ku qanac kadibna qur'aanka iyo sunnada intaad dhex gasho wixii aad adugu qaadata daliil uga raadi waa madhab ahlulbidac waa madhab ahlusunnana wax weeyaan waxaa horeeya istidlaalka kadibna daliilka wixii kaaga soo baxaa la ictiqaadiya ama la qaataa oo lagu qanca maana baabu ana takbiira alimaami imaamka allahu akbartiisu bacda taswiyati sufuufi safafka simidooda kadib bay ahaatay waalfaraaqi iyo dhammaynta min aliqaamati iqaamada laga faaruqo imaamka markuu dadka tujinayo allahu akbarta uu salaada ku gelayo waa inay laba arrimoodba ka dambayso safafka simidooda oo intuusan allahu akbar dhihin waa inuu safafka simo oo hagaajiyo waa qodob qodobka labaad waa in aqimaadana laga faaruqo oo yani aqimaadu dhammaato markay aqimaaduna dhammaato safafkana uu simo markaa kadib uu imaamku salaada geli karaa aqimaadii oon dhammaaninna salaada ma xidhan karo isagoon safafkii simin oon fiirininna salaada iskama geli karo saasuu ka wada can nucmaan ibnu bashiir qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusawii mid sima sufuufanaa safafyaalkanaga idaa goortii qumna aanu istaagno ila salaati salaada markaanu istaagno faida stawaynaa markaanu simannana kabara wuu takbiirsan jira ah, sufuuftaladu simi jire markaan salaada isu taagno markay safafku sinmaanna salaaduu geli jira waa takbiirsan jira rawahu abu daawuud baa wariye sheekh albaani wuxuu leeyahy saxiixun calaa muslim bal xadiidku macna buu soo saaray ah, la macna waxaa kaloo soo abu cawaana bayhaqi baqawi waxaa sidoo kaleeto sanadkiisa taxsiininaya sheekh shucayb alarnaut xadiidku waa xadii suguma ayb safafka waxaa loo simayaa oo safafka loo hagaajinaya leanna safafka simidoodu salaaddii buu ka mid yahay oo saf qallocsan ilaahay ma fiiriyo saf qallocsan ilaahay ma fiiriyo cuquubaa ka dhalata macnaha marka imaamku waa inuu safafka toosiyo haddii dadku aad u badan yihiin waa inuu jaanis siiyo safafka lagu hagaajiyo waxaa khalada inuu markaaba salaada galo oo safafkiinu isku hagaagsanayn uu horay salaada ka galo arrintaasina wax weeyaan eh, waxaa inta badan eh, sameeya eh, muxuu ahaayey qolyahan la yidhaahdo xanafiyada qolyahan madhabka xanafiyada haystoo eshiyaanka u badan hindida iyo masaajidooda markaad tagto aqimaadii oo malaha kelimadii ugu dambaysay aan la dhihinba allahu akbartu waaba sii socotaaba ah imaamkuna inuuba gadaal soo fiiriyaba malaha dhibbay ku tahay horay buu ka sii gelaya man allahu akbartu waa sii socoto waana khalad hadyigiiiyo sunnadii nebiga sal lay slam way khilaafsan tahay ayb وan abi muusa radi allahu canhu wuxuu yidhi callamanaa waxaana baray rasuululahi sal lay waslam ayaana baray wuxuuna baray ah, idaa goortii qumtum aad ila salaati salaadda aad u falyaummannakum ha idii imaam noqdo axadukum midkiinoo ha idin tujiyo waidaa goortii qara'a uu akhriya al alimaamu imaamku markuu akhrinayana fa ansituu u dhag raariciyo qiraa'adiisa dhegaysta rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey ayb xadiidka waxaa soo saaray muslim iyo abu yacla iyo bayhaqi ayaa iyaguna soo saaray waana xadiid laysku haysto qaybtiisa dambe wa waidaa qara'a alimaamu fa ansituu imaamkiinnu markuu wax akhrinayo aamusa oo u dhag raariciyo dhagaysta qiraa'adiisa jumladaa iyada ah ayaa laysku haystaa ma sugantaha mise ma sugna alimaam abu daawuud iyo daara qutni iyo abu caliyin naysaabuuri oo sheekhii xaakim ah waxay ku xukumeen ziyaadada iyada ah inay shaada tahay maxaa yeele waxaa la gooni noqday bay leeyihiin sulaymaan attaymi oo yacni waxa weeye qataado ardadiisii kale ee xufaadda ahaa ee iqaadka ahaa ayuu kala gooni noqdayoo iyagu mayna sheegin isaga umbaa sheegay bay saas daraaddeed lafdadaasi xadiidkan shaad bay ku tahay bay abu daawuud iyo raggaa daaraqutniyo waidaa qara'a fa ansitu inta sugani waxa weeye idaa qumtum ila asalaati falya'ummannakum axadukum intaasaa sugan bay ama intan dambe waa shaad bay leey laakiin muslim caleyh raxmatullah asagu wuxuu qabaa inay siyaadadaasi sugan waidaa qara'a alimaamu fa ansituu way sugan tahay buuhi sidaasuuna saxiixiisa ugu wariya xadiidka sheekh albaani caleh raxmatullah waxa uu isaguna leeyahay sulaymaan taymi siyaadadan muusan la gooni noqonine wuxuu leeyahay mutaabiciin rag badanoo ku raacay baa jira markaasuu wuxuu ku keenaya kitaabkiisa sifatu salaati nebiga ee asalka ah midka mukhtasarka ma aha midka saddexda mujalad ku soo baxaya asalka ah ee wata takhriijaadka kaasuu ku keenay rag badan oo mutaabiciin ah saas daraaddeed bay ziyaadadani haddii mutaabiciintaa la hela ay sugnaanaysaa macnaha waxaa kaloo iyadana ku timi ziyaadadaasi waidaa qara'a fa ansituu xadiidu abi hurayra oo waan u tegi insha alla markaan u tagno salaada jamaacada iyo abwaabteeda ayay imaan doontaayo imaamkaaga markaad gadaashiisa ku xidhan tahay faatixada ma ahrin kartaa mise ma ahrin kartid meeshaasay ku imaan doontaa insha allahu tacala laakiin halkan wuxuu u keenay uun mas'alada ah markii imaamku uu dadka tujinayo intuusan salaada gelin waa inuu safafka simo aqimaaduna dhammaato hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wslem